alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala ali muxamed wasalama tasliima kaiira su-aasha hore waxay ku saabsanayd abulxasan alashcari inuu u soo noqday madhabu ahli sunnati waljamaaca ma sugan tahay risaalatu ahli athaqri se ma ka sugan tahay jawaabteedu waxay tahay eh, abulxasan alashcari kutubo badan buu qoray waxaa la sheegaa inay aad u badnaayeen kutubtiis laakiin qadarka laga hayaa waa kooban yihiin waa rasaa'il macduud ah waxaana ugu weyn maqaalaat alislaamiyiin bacdibaa waxay yidhaahdeen laba boqol oo kitaab boqora ah. risaalatu ahli athaqri ma ka sugan tahay risaaladaasi waa mashhuur waa loo nisbeeyaa waana matbuuca laakiin kama duwana ibaanada iyo kutubta la midkaa ijmaaciyo waa ku sheegayaa u odhanaya ajmac ahli sunnati kada ajmaca ahlusunnati calaa kada calaa kada ahlusunnuhu sidan bay isku waafaqeen sidanay ku ijmaaceen sidanay ku ijmaaceen laakiin ashyaada qaarkooda uu sheegaayo waxay u baahan tahay baxs ama munaaqasha risaaladuna waa matbuuca waa la heli karaa waana taallaa marka kama duwana rasaa'ishiisa kale ee markaa la hayo mid ka duwan maaha noqoshada uu ictisaalka ka noqday waa sugan tahay shaki ma sababta noqoshadiisana waxay ku sheegaan shiikhiisii abucaliyin aljubbaa'i inuu su'aala weydiiyey oo su'aalihii markuu weydiiyey su'aalihii uu ku mergeday wuxuu su'aalay saddex walaalaa ah ayaa mid waa saqiiray oo sabinnimo ku dhintay midna isagoo mutiica buu dhintay oo taacada iyo khayrka iyo wanaagga ku sugan oo cisyaan ka madran yani dunuub waaweyn aan ku sugnayn midna isagoo caasiya ama faasiquu dhintay xaggay kala gelayaan abu caliin ajubbaa'i waxauu yidhi ka isagoo mutiica dhintay jannadu gelayaa ka isagoo faasiqa dhintayna wuxuu gelayaa naarta muctasiladu waxay qabaan waxa la nufuud nufuudu alwaciid waciidku inuu fulaayo waa taxta almashii'a oo qaar baa ka baaqan kara ma qabaan saas aawadeed buu u yidhi ka isagoo caasi a dhintay naar buu gelaya ka isagoo sabi a dhintay oo saqiiray jannana ma gelaayo naarna ma gelayo oo khayr uu janno ku galo ma laha shar lagu cadaabo uu naar ku galana ma leh marka janno iyo naar midna geli maayo waa fii manzila bayna almansilatayn laa fi aljanna walaa fi annaar su'aal labaad buu ku celiyo wuxuu yidhi oo haddii ka saqiiray ee sabinimada ku dhintay uu yidhaahdo ilaahayow maadidaysidoo ii kaadisi sida aan u weynaado walaalkayga hebel siduu wanaagga iyo taacada ula yimi aan dabeedna anna la imaaddo aan janno gale maad ii kaadisid oo idaysid ilaa waxa ii doorroonayd inaan janno galo waxaan janno ku geli lahaana waxay u suuro geli weydey geeridaydu inay soo degdegtay muctasiladuna waxay qabaan wax la yidhaahdo alistislaax ama bicibaara ukhraa wujuubu alaslaxi cala allah kolba sida addoonka u doorka roon inay ilaahay waajib ku tahay inuu u yeelo sida addoonka u fiican ee aslaxa u ah inuu ilaahay yeelo ayaa waajib allah ku ah bay yidhahdeen saasay qabaan waana ictiqaad baatil ah abuu caliin baa jawaabo wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa waxaan ogaa haddii aan ku daayo oo aad weynaato inaanad mutiic noqonayn ee aad caasi noqonayso dabeedna naar gelayso si ayna taasi u dhicin oo naar aanad u gelin baan kuu dooray inaan yaraan kugu dilo adoo sebi ah oo aad saqiirto si aad naartii uga badbaado su'aal saddexaad buu ku celiyey waana su'aasha uu ka jawaabi kari waayey jubbaa'i wuxuu yidhi oo haddii kii caasinimada ku dhintay ee naarta galay uu yidhaahdo ilaahayow anigaba waad ogayd markaan weynaado inaan caasi noqonayo dabadeedna naar gelayo maad i dishid anigoo yar oo sabi ah si aan naarta uga badbaado saasaa ii roonayde yaraan maad igu dishid siaad walaalkayga hebel aad sabinimo ugu dishay ee aad ugu oofsatay isagoo sebi ah annamaad nafta iga qabatid oo i oofsatid oo geeri ii keentid anoo sebi ah si aanan caasi u noqon naarna u gelin su'aashaasaa abucaliin aljubbaa'i waxay isu taagtay dhuunta su'aashaa waa ku margado jawaab uma helin waxay noqotay su'aal ku xidhan abulxasan alashcari wuxuu ogaaday madhabulmuctasila in madhab xaqa aynay ahayn ay baatilo tahay ayuu ogaaday saas aawadeed ayuu ilaahay baryey mu'ahalhaweeyey waxaa markaa u soo baxay inuu xagga sunnada u kaco dabeedna wuxuu ka tabarru'ay madhabkii muctasilada masjid jaamic buu yimi baa la yidhi wuxuu idhi kii i garanaya waa i garanaya kaan i garanayna anaa isu sheegaya waxaan ahaan jiray muctasili waxaan odhan jiray sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo qur'aanku waa makhluuq iyo sifaadka ilaahay in markaa la nafiyo la diido oo rabbi sifaad aan loo sugin qur'aanka la yidhahdo waa makhluuq ilaa aakhiri madaahibihim nufuud alwaciid yani waxaa weeye alamru bilmacruuf wannahyi can munkar ay uga jeedaan alkhuruuj calaa wulaati alumuur madaxda dalamada ah ama fasaqada in lagu baxo usuul bay leeyihiin usuul khamsa la yidhahdo ictiqaadaadkood buu sheegay intuu bixiyey qamiiskiisii buu wuxuu yidhi ictisaalkii waxaan u siibay sidaan qamiiskaygaa u siibay maanta laga bilaabo ictisaal layguma hadleeyo beri baan ka ah wuxuu muujistay madhabu ahlisunnati waljamaaca ha yeeshee culammadu waxay yidhahaan khabiir kuma noqon madhabtii ahlisunnati waljamaaca oo aqoon faahfaahsan oo mufasala uma yeelan culamada qaar waxay sheegaan laba geeddi inuu sameeyey mar wuxuu ka guuray yidhaahdeen madhab madhabulmuctasila wuxuu u guuray madhab madhabulkullaabiya mar labaadkiina wuxuu ka guuray yidhahdeen madhabulkullaabiya wuxuu u guuray madhabu ahli sunnati almaxda taas culammada qaar baa sheegay laakiin waa dacwa sida saxiixa ah ee culammada muxaqiqiintii ay qabaan waxa weeye madhabu ahli sunnati almaxda inaanu khibro iyo aqoon u yeelan madhabulkullaabiyana aanu ka bixin ama si kulliya aanu uga bixin saasaawadee aawadeed ibnu taymiya wuxuu odhanayaa walashcariyu barzakhun bayna asalafi waalmuctazila ashcari waa barzakh u dhaxeeya salafka iyo muctazilada u dhexeeya waa hog dhexe kutubtiisa uu qoray waxaa ku yaalla qaarkood mujmalaad masaaisha qaar inuu ijmaalinayo masaaisha qaarna tafsiilinayo asxaabtiisina waxyaalo badan bay caddeeyeen madhabkiisa khabiirka ku ahaa shiikhoodana ka soo naqliyeen sifaatka qaybo ka mida waa sugay sida ahlusunnati waljamaca u sugayaan oo ay ka mid tahay sifat alculuw oo ay ka mid tahay sifat alyadayn iyo sifaat kaleba asxaabtiisii hore qaarkood sifaatka qaybo ka mida iyaguna waa sugeen ta'wiilkuse wuxuu ku sii batay kuwiisa dambe qolyaha dambe ayuu ku sii batay saas aawadeed ashaacirada ikhtilaafaad badan baa u dhaxeeyo masaa'il badan ay ku kala duwan yihiin waxaa laga yaaba mas'ala waaxida in toddoba qowl ama lix qowl ama shan qowl oo ashaacira ka leedahay inaad hesho oo midba si u dhigayo kutubtiisa waxaa ku taalla qur'aanku inuu kalaamullaahi yahay hayru makhluuqna inuu yahay laakiin culammadii ahlusunnaha ee xilligiisa ku dhowaa waxay ka soo naqliyeen inuu u jeedo kalaam nafsi oo qur'aanka uu leeyahay waa khayru makhluuq muraadkiisu inuu yahay kalaam nafsi macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan almacna alqaa'im bidaati illaah inuu sidaa uga jeedo waana sida kibaarul ashaacira ay ka sheegayaan abulxasan alashcari kibaartu saasay ka sheegayaan qaarkood waxay afka ku ballaadhiyeen qur'aankan xuruufta koobsanaya ee luga alcarabiya ku yimi eeyna soo gaadhay inuu makhluuq yahay qolyo badanoo ashaaciro ah baa saa sheegay oo kutubahooda ictiqaadka mawduucaasi ku yaallaa markaynu joognayn insha allah wax ka tilmaami doonnaa calaa kulli xaal culammada odhanaysa madhabulkullaabiya waa ka guuray oo madhabu ahlisunnati almaxdu u guuray waxaa ka mida ah ibnu kasiir wakhayruh ibaanada ayaanu cuskaday culammada saa sheegaysaa ibaanaday cuskadeen kitaabka alibaana can usuuli idiyaana waxaanu ibnu kasiir yidhi ama culammada qaarkood ay yidhaahdeen kitaabuu qoro ibaanadaa ugu dembeeyey ha yeeshee ibaanada lafteeda haddii la eego ishkaalaad baa ku jira bacdigood ay waafaqayaan madhab madhabalkullaabiya ciddii u fiirsata waxaa jirta ishkaalaadka qaarkood baa ku baaqi ah oo ku sugan kitaabka ibaanada laftiisa marka khulaasadu waxay tahay waa jeclaa waana doonayey madhab ahlisunnati lmaxda inuu u intiqaalo waa rabay laakiin khabiir kuma ahayn ashyaada qaarkood oo uu ku sugnaa oo isagu madhabkii ahlusunna u qabay waxay ahayd madhab alkullaabiya markaa si saafiya mid u qaatay madhabu ahlisunnati waljamaaca ma aha sida saxiix waa saas culammada muxaqiqiintuna saasay maraan ha yeeshee tasriixa la caddaynayo madhab ahlisunna waxyaalo khilaafsan oo waaweyn oo cadcad lagu khilaafayo asxaabtiisa ayaa caddaysay ee isaga kutubtiisa lahayo waxyaalaha ku yaallaa yacni mukhaalafaad waa ku jiraan laakiin waa ashyaa aan ahayn ashyaada waaweyn ee ay ka sheegayaan asxaabtiisu ay ka sheegayaan ama in la yidhahdo qur'aankaa makhluuq ah laakiin marka la leeyahay waa khayru makhluuq muraadku waxa weeye kalaamka nafsiga ama macnaha qur'aanka ee ilaahay daatadiisa ku sugan iyo waxa la midka ahi tasriix uguma taallo kitaabtiisa kutubtiisa la hayo si cad uguma taallo laakiin waxaa sheegaya sidaas asxaabtiisii baa ka sheegaysaa ahlu sunnaha qaarkood a'immadii ahlu sunne qaarkoodna waa ka sheegayaanoo waa u nisbaynayaan ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa siduu firaqa iyo ictizaalka iyo ashyaada uu khabiir ugu ahaa madhab ahli sunnati waljamaaca khabiir kuma noqon ashyaa mujmalaadu qaatay waxyaalaha qaarkoodna wuxuu ugu dooday adiladii ahlu sunna ugu doodi jireen waxaan ahayn ma dariiqii sunnada wax khilaafsan ayuu u tacliiliyey ama u sababeeyey ashyaada qaarkood taana waxyaalu ka tilmaamay marka khulaasadu waxay tahay abulxasan alashcari asxaabtiisu waxbay ku khilaafeen wax ayay ku khilaafeen mukhaalafaadkuna aad waxay ugu sii cad yihiin asxaabtiisay aad ugu waadaxsan yihiin saas aawadeed madhab alashaacira lama ictibaarinayo inay ka mid tahay madhabu ahli sunnati almaxda inay tahay mid loo aqoonsanayo ma aha ama culammada muxaqiqiintu ay ku sheegaan maaha mukhaalafaad badan baana jira hadday irjaa tahay hadday ta'wiil sifaatka la awiilaya tahay haddii nooc jabriya tahay yacni waxa weeye ashyaa badan oo mukhaalafaada ayaa jira hadday tahay tacriifka iimaanka ay tacriifinayaan aynu arki doonno insha allah dariiqay mareen aynu arki doonno hadday tahay awal waajib iyo siday ka maraan yacni ashyaa badan oo mukhaalafaada ayaa jira marka madhabkoodu waa khilaafsan yahi madhabu ahlisunnati waljamaaca oo sidii selafku ay ku sugnaayeen iyo cidda dariiqooda raacday waxay yihiin qaar khilaafsan weey su-aasha kale waxay ku saabsan tahay erayga addaat daatada ilaahay ishkaal miyuu ku jiraa mise dhibi kuma sugnaan jawaabtu waxay tahay erayga addaat bimacnaa xaqiiqada shayga in looga jeedo culammada qaar waxay yidhahdeen waa muwallad oo carabiga mid ku sugan maaha addaat oo looga jeedo xaqiiqatu shay shayga xaqiiqadiisa iyo laftiisa luqada carbeed mid ku sugan maaha bay yidhahdeen asaalatan kumay sugnayn oo luqadii fasiixa ahayd mid ku sugnayd ma aha ee waa lafdi xaadis oo muwallad ah waa jirtaa ereyga daat inay ku soo aroortay bacdu nusuus laakiin macnahay ugu soo aroortay waxay ahayd min ajli macnahaasaa looga jeeda waxaa ka mida hadalkii saxaabiga u yidhi wadalika fii daati ilaahi wain yashaa yubaarik calaa awsaalin shilwin mumazaci fii daat illahi wuxuu u jeeday liajli illaah waxaa ka mida axaadiista qaarkood siday ugu timi almujaahidu man jaahada hawaahu fii daati illaah lam yakdib ibraahiimu ila alaaa kadabaat tawriyooyinkii uu ku hadlay ibraahim baa lagu magacaabay oo lagu itlaaqay kadabaat waxaana la sheegay oo xadiisku sheegayaa in ashyaadaas ay u dhacday ama bacdi ka midii u dhaceen fii daati illaah ay liajli illaah marka loogama jeedin xaqiiqada shayga ama xaqiiqada ilaahay axaadiista iyo aasaarta muraadkusaa maahan laakiin hal xadiis baa macnaha aqbali kari lahaa haddii lafdigu ku asixi lahaa watafakkaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fii daati illaah laakiin xadiiska dacfaa ku sugan riwaayaadka qaarkoodna wuxuu ku yimi isagoo ereyga daat ka maran tafakkaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fi illaah ibnu xajarna wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa xasan maadaama xadiiskaasoo maqaal ku jira uu ku soo arooray oo riwaayaadka qaarna uu ka maran yahay qaarna uu ku jiro lafdiga daat laguma isbaatinayo calaa kulli xaal erayga daat saasaanu ugu soo aroorin iyadoo xaqiiqada shayga looga jeedo waxayse culammadu yidhaahdeen waxay noqotay eray iska shaa'ica macnihiisuna waadix yahay wuxuu la macno yahay nafsullaah wa yuxadirukum allaahu nafsah taclamu ma fii nafsii walaa aclamu ma fii nafsik marka nafsiga ku soo arooray ee ilaahay loo idaafeeyey muraadku wuxuu ahaa macna daat waxaana jira marka laga warramayo sifaatka iyo asmaada ilaahay iyo baabalikhbaar wax la yidhahdaa jira aynu sheegi doonno insha allahu tacaala baabulikhbaari awsacu min baab alasmaa baabka ka warranku waa ka waasacsan yaho waa ka guda ballaaran yahay baabka magacyada oo shay aan magacnimo u sugnayn ayaa marka laga warramayo ilaahay lagaga warrami karaa mar hadduu waadix yahay oo ishkaal macnihiisa ku sugani aanu jirin waa min baabi alsharxi waltawdiix waltabyiin yacni noocaas weeye laakiin sifa daat la yidhaahdo oo nas ku soo aroortay ma hayno waa yahay sheekhu wuxuu idhi raximahullah wanahaahu can shajaratin qad nafada qadaa'uhu calayhi biakliha ilaahay wuxuu ka reebay aadam inuu geed cuno ayuu ka reebay geedkaasoo qad nafada qadaa'uhu calayhi biakliha uu ku fulay qadaaga ilaahay iyo qadarkiisu inuu cuni doono aadam oo aadam iyo xawa ay cuni doonaan shaydaan baana ku waswaasiyey oo u qurxiyey inuu cuno isaguna waa ilaaway fanasiya walam najid lahu cazma uma ibtalaahu bima nahaahu canhu minha geedkaa wax ka mida ayuu ku imtixaanay oo bimacnaa waa ka reebeen loo jeedaa awaamirta laftooda ibtilaa'a ah. waxaa shaygii ruuxa loo amrayaa loogana reebayaa oo amarkiiyo nahyigu u imanayaa lilibtilaa aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala liyabluwakum ayukum axsanu camala uma sallata calayhi caduwahu intaa dabadeed wuxuu ku salliday ilaahay cadowgiisii ibliis ahaa cadowgii ilaahay ee ibliis ahaa ayuu aadam ku salliday fa aghwaahu calayha yacni waa ku waswaasiyey oo bimacnaa cisyaanka ama mukhaalafada ayuu u sababay oo u qurxiyey wa jacala aklahu laha ila alardi sababa wuxuuna ka yeelay cunista uu cunaayo geedkaas aadamu cunay mid arlada sabab u ah arlada inuu yimaado oo ku sugnaado mid sabab u ah famaa wajada ilaa tarki akliha sabiila ma helin cunisteeda tegista uu ka tegaayo wadda uu maro ma helin walaa canhu laha madhaban dariiq marka uu kaga tagana yacnii ma helin waxay noqotay wixii loo qadaray inay ku dhacaan ou la yimaado shaydaanku waa u qurxiyey waxaanu ugu sheegay geedkan inuu yahay shajarat alkhuldi waxa looga reebayna inay tahay inaynay laba malag aynay noqon ama aynay waarin wa qaala maa nahaakuma rabbukuma can hadihi ashajarati ila an takuunaa malakayni aw takuuna min alkhaalidiin magiciina waa ka beddelo waa u qurxiyoo shajarat alkhuldi buu ku magacaabay marka waa kediyey weliba waana u dhaartay wuxuu dhaar ugu maray inuu nasteex u yahay wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin aadam weligii ma arag bay yidhaahdeen wakhtigaa ka hor ruux ilaahay been ugu dhaarta saas aawadeed ayuu markaa dhaartaa ku badhitaaray ibliis kedinta uu kedinayo fadallaahumaa biguruur wuxuu ku raariday buu ku riday oo ku daadejiyey cisyaanku wuxuu ka dhigan yahay sidii wax hooseeyoo kale daacaduna waxay ka dhigan tahay sidii wax sarreeyoo kale marka daaco lala imanayo kaannahu in sare loo kacaayo jaranjaro sare la koraayo marka cisyaan lala imanayo ama mukhaalafo lala imanayana kaannahu in hoos loo daadegayo falama daaqa ashajarata badat lahumaa saw'aatuhumaa watafiqaa tafiqaa yakhsifaani calayhima min waraqi aljanna markaa qadar ilaahay bay ku dhacda xadiiskana waata ku soo aroortay faxaja aadamu muusa faxaja aadamu muusa yacni xujadiibuu kaga haalib noqdaa loo jeedaa qadarka culammadu waxay yidhaahdeen macaasida iyo dunuubta looma xujaysan karo bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen faxaja aadamu muusa musiibada ayuu u deliishaday aadam qadarka ee macsida uma deliishan haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo qadarka ma la xujaysan karaa kuma jawaabaysid haa oo itlaaqa ah iyo maya oo itlaaq ah midna ku jawaabi maysid waxaa lagu jawaabay bitafsiil waxaa la odhanayaa yuxtaju bilqadari fi lmasaa'ibi laa fi lmacaayibi wadunuub qadarka waa la xujaysanayaa oo musiibooyinka waa loo xujaysanayaa wixii masaa'ib ah walaa yuxtaju bilqadari fi lmacaayib ha odhannin fi lmacaa'ib oo hamsaha gelin waa macaayib kutubaha qaarkood iyadoo macaa'ib la yidhi hamse loo yeelay ha ku kadsoomin waayo mafaacila ya'da ama wowga alifka dabadii dhaca marka hamse loo beddelayo shardi waxa ah in wowga ama ya'daasi inay tahay zaa'id ee asli aynay ahayn hadday asli tahay lama beddelo ee wowgii ama ya'dii sideedaa loo daayaa sideeda ayaa loo daayaa waa mas'ale carabiya saas aawadeed macaa'ib iyo mashaa'ikh iyo ha odhanayno ha hamzayn waatay bacdi yidhaahdeen man hamaza mashaayikhana hamaznaa ka mashaaikhdayda hamzeeya annaguna waa hamsinaynaa gig gujaan u dhiibaynaa ya mashaa'ikh maaha waa mashaayikh waayo shaykh yaadu waxayd asal saddex xaraf markay ahayd bay ku jirtay maadaamay asal tahay bacdal alifina ay dhacday fii mafaacila waxay noqonaysaa inaan la beddelin macaayibna waa saas si laeg cayb markay sulaasiga ahayd bay ku jirtay waa asal waa macaayib aleele waxaa la khilaafay sidaa kelmad keli ah oo yadana yuxfadu walaa yuqaas waa masaa'ib qaacidaduna waxay keensanaysaa in la yidhaahdo masaawib ha yeeshee hiya alcarabu taquulu maa tashaa carabi waxay ugu hadashay masaa'ib waa ka ibnuqayim odhanaya erayga masaa'ib culammada sarfiyiinta xaggeeda waxaa ka haleelay masaa'ib masaa'ib baa masaa'ibi ka haleeshay qaacidadoodii bay ka dhooqaysa waayah marka wixii ku saabsan musiibooyin qadarka waa la xujaysanaya xadiiskanna culammada qaarkood saasay ku xambaareen oo uu ka mid yahay shaykhulislaam ibnu taymiya uu ka mid yahay wuxuu ku xambaaray inuu musiibada u deliishanayey qadarka waa jirtaa bacdu ahlicilmi inay yidhaahdeen dunuubta hadduu ruuxu ka toobad keeno oo lawmkii canaantii ka hadho toobad saxiixaa ka toobad keenay marka uu ka toobad keenay dabadeed haddii lagu dhaleeceeyo qadarkii waa xujaysan karaa shuraaxda axaadiista sharaxdayna bacdi baa ku xambaaray fa xaja aadamu muusa nooca inay tahay laakiin ibnu taymiya wuxuu odhanayaa muuse ma suuragal aha dembi uu ka toobad keenay aabbihii aadam uuna og yahay inuu ka toobad keenay towbaddiisiina laga aqbalay kadib inuu dib ugu dhaleeceeyaa arrin suuragala ah maaha ee macnaha kalea lagu xambaaraya iyadoo macnaha ay sheegeen uu sidiisa saxiix u yahay haddana khusuuska xadiiskan in lagu fasiro ayuunbaa mawdicu nadar ah oo laysku haya wixii ku saabsan dunuub aan laga toobad keenin marnaba ruuxu uma deliishan karo qadar baatil weeye in loo xujaystaa qadarkii baatil bay noqonaysaa waxaanay la mid noqonaysaa tii ibliisoo kale fa bima aghwaytanii noocaasoo kale ay noqonaysa sheikhu waxau uhi raximah ullah uma khalaqa liljannati min durriyatii ahla intaa dabadeed waa abuuray ilaahay liljannati janno daraaddeed buu abuuray janno inay galaan daraaddeed buu abuuray min durriyatihi ahla tafiirtii aadam damiirka haad wuxuu noqonayaa aadame tafiirtii aadam xaalay ka mid yihiin ehelka soo socda ahlan ehel buu abuuray jannada u ehela ama laga xaaleeyo liljannati ahlan laga xaaleeyo ama tacliil looga dhigo khalaqa khalaqa waa abuuray liljannati ehelka soo socdaa xaaluu jannada u sugnaaday min duriyatii tafiirtii aadam xaggoodii wuxuu ka abuuray ama bacdi ka mida wuxuu ka abuuray ahlan ehel buu abuuray waa ehel jannada u sugnaaday fahum biacmaaliha bimashii'atihi caamiluun fahum kuwaa jannada loo abuuray caamiluuna biacmaaliha waxay samaynayaan camalladii ahlu jannahay samaynayaan jannada camalkeedii ayay la imanayaan bimashii'atih waxay kula imanayaan doonista uu ilaahay doonay aawadeed bay kula imanayaan biacmaaliha iyo bimashii'atihi labada xaraf mid walba waa labaduna waxay ku tacalluqayaan caamiluun laba xarafoo isku lafdiya isku macnaba ah caamil keliya kuma wada tacalluqaan sida qaacidada carabiyadu sheegayso haddaan midkoodka kale laga bedelin ama lagu cadfin waxaase hadda lagaga jawaabayaa kala macno weeye oo isku lafdi ha ahaadaan labada ba'oode xagga macnahay ku kala beddelan yihin xagga macnaha ayay markaa ku kala beddelan yihiin markaa idan la ishkaal wa biqudratii wa biiraadatii yanfuduun awoodda ilaahay iyo doonista ilaahay baynay ku fulinayaan waxay la yimaadaan oo fulinayaan oo waxaannu ilaahay doonin ma samaynayaan awoodda ilaahay iyo doonista ilaahay bay ku samaynayaan waxay samaynayaan wa khalaqa min duriyatihi linnaari ahla wa khalaqa waa abuuray min duriyatihi tafirtii aadam bacdi ka mida ayuu abuuray linnaari ahla xaalay naarta u sugan yihiin ahlan ehel buu abuuray ehel naarta u ehela ahlan lilnaari bay asalku ahayd waa laga soo hormariyey fa khalaqa lahum acyunan laa yubsiruuna biha wuxuu u abuuray iyaga indho ayuu u abuuray indhahaasoo laa yubsiruuna biha aynay waxba ku arkayn yacnii xaqa aynay ku arkayn baa loo jeedaa wa aadaanan iyo dhege ayuu u abuuray dhegahaasoo laa yasmacuuna biha aynay waxba ku maqlayn bimacnaa xaqa aynay ku maqlayn wa quluuban iyo qalbiyo ayuu u abuuray qalbiyadaasoo laa yafqahuuna biha aynay waxba ku fahmayn waxaa loo jeedaa xaqa aynay ku fahmayn fa hum bidaalika can ilhudaa maxjuubuun iyagu arrinkaa la soo sheegay sababtiis ishaaradu waxay ku dhacaysaa madkuur bay ku dhacaysa madkuurkiina wuxuu yahay kaa la soo sheegay indhaha inayna xaqa ku arkayn dhegaha inayna xaqa ku maqlayn qalbiyada inayna xaqii ku weelaynayn oo ku fahmayn fa hum yagu bidaalika madkuurka la soo sheegay sababtiisa can ilhudaa maxjuubuun hanuunkii waa qaar laga xijaabay oo laga teeday bidaalika kaa sababtiisaana lagaga teeday jaarkiiyo majruurku maxjuubuunu ku tacalluqaa wa biacmaali ahli nnaari bisaabiqi qadarihi yacmaluun camalladii ahlu naarkana yacmaluuna waa samaynayaan waxay samaynayaan camalladii ahlu naarkay samaynayaan bisaabiqi qadarihi qadarkii ilaahaye hormaray xaalay ku dheehan yihiin ayay samaynayaan ama bisaabiqi qadarihi qadarkii ilaahaye hormaray aawadiibay u samaynayaan oo sababiye laga dhigo sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah tafirtii aadam uu dhalay inuu ilaahay laba qaybood u qaybiyey qayb uu janno u abuuray iyo qayb uu naar u abuuray qayb uu u qadaray oo uu la doonay inay la yimaadaan camalkii iyo shaqadii ahlu jannaha iyo qayb uu la doonay oo u qadaray inay la yimaadaan camalkii ahlu naarka ay la yimaadaan ugu horrayn jannada iyo naartu hadda miyay jiraan oo abuuran yihiin oo hore miyaa loo abuuray mise yowmulqiyaama la abuuri doonaa jannadiyo naarta jawaabtu waxay tahay ahlu sunnati waljamaaca waxay qabaan jannada iyo naartu way abuuran yihiin oo labadaba horaa loo abuuray oo way jiraan qole muctasile la yidhaahdo luntaa waxay yidhaahdeen jannada iyo naartu hadda ma abuurna yowmulqiyaamaha la abuuri doonaa waxaanay yidhaahdeen wax faa'iidoo ku jirtaa hadda in la sii abuuro ma jirto iyadoo faa'iida ayna ku sugnayn in layska sii abuuraana waa cabas aan faa'iido lahayn ilaahayna cabas waa ka nasahan yahay sidaas aawadeed labada midna ma jiraane dib baa laga jirsiin doonaa oo yowmulqiyaama la abuuri doonaa warka ay sheegeen waa baatil ahlusunnati waljamaaca waxay ku ijmaacsan yihiin oo ku kulansan yihiin oo isku waafaqsan yihiin jannada iyo naarta mid waliba inay abuuran tahay oo ay labaduba jiraan adilaana u daliila oo aayaad qur'aaniya iyo axaadiis nabawi ah iyo ijmaaci ahlusunne ayaa intuba deliil u yihiin inay jannada iyo naarta labaduba abuuran yihiin adilada u daliilkaa waxaa ka mid a axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan baa soo aroortay oo faa'iideynaysa inay abuuran yihiin oo jiraan nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam jannada iyo naartaa dooday shay dhacay buu ka warramayaa khabari ah way doodi doonaan ma odhan way doodeen buu yidhi ilaahay baana kala xukumay xadiis kale waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ishtakat innaaru ilaa rabbiha naarta eh, rabbigeed u cabatay oo waxay tihi rabbigayow qaarkayba qaarka kaluu cuno anaa is cunay fa jacala laha nafasayn wuxuu u yeelay laba neefsi kulka ugu daran ee adduunyada aad ka helaysaan ee adduunyada kula kulmaysaan waa kulkii jahannama qabowga ugu daran ee adduunyada aa ku helaysaanna ee idinkula kulmaya adduunyada waa qabowgii naarta weeye naartu waxay leedahay qayb aad u qabow iyo qayb aad u kulul marka kulkeedii iyo qabowgeediiba waxay inagu soo gaadheen adduunyada idan taasi waxay caddaynaysaa inay jiraan aayaad qur'aaniyana waa laga deliishadaa oo jannada markuu ilaahay sheegayey wuxuu idhi uciddat lilmuttaqiin waxaa loo diyaariyey kuwa muttaqiinta way diyaarsan tahay waa mucadda uciddat liladiina aamanuu waxaa loo diyaariyey kuwa muuminiinta way diyaarsan tahay naarta markuu ilaahay sheegayeyna wuxuu yidhi uciddat lilkaafiriin waxaa loo diyaariyey gaalada marka jannada iyo naarta mid waliba waa diyaarsan tahay waana jirtaa waa abuuran tahay weliba adilada iyo aayaadka sheegaya aadam iyo xawaa inay jannada ku sugnaayeen jamaahiirta culammadae odhanaya jannaday ku sugnaayeen waa jannada dadka lagu abaalmarin doono mu'miniinta ah ay geli doonaan taa lafteed waxay noqonaysaa daliil inay jannadu abuurantay wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay jannada iyo naarta in la tusay oo uu labadaba arkay markii qorax madoobaad ku dhacay maa min shayin lam akun uriituhu ilaa ra'aytuhu fii maqaami haada ama ilaa uriituhu fii maqaami haada xata aljannata wannaar inuu jannada iyo naartana la tusay uu arkay buu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam salaaddii isagoo ku jira ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam kale uu sameeyey sidii uu wax tiigsanayo kale oo gacanta hore u qaaday deedna soo celiyey saxaabadu markay weyddiiyeen nebigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam laan jannada abaan isdhi soo goo haddaan soo goyn lahaa waa cuni lahaydeen maa baqiyat iddunya inta adduunyadu baaqi tahay waa cuni lahaydeen yacnii midhaha ku yaalla may qaayiseen may qallasheen lagama waayeen midho yacnii mar kastoo laga jaraba mid kalaa ku yaalla mid kalaa ku yaalla yaa wax fasaadu haleeli lahaa ma jiro adiladaas waxay caddaynaysaa inay jannada iyo naartuba jiraan oo abuuran yihiin adillo badanoo kalena waa ku soo aroortay waxay deliishadeen qolyaha odhanaaya ma abuurno hadda ma jiraan rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna aasiya binti musaaxim waxay ku ducaysatay rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna ilaahu guri ii dhis agtaada iga dhis ikhtaarat iljaara qabla addaar ya rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna beydka intaynay sheegin bay ka sheegtay cindiyada marka ikhtaarat iljaara qabla addaar dhowaanshaha allah ay u dhowaanaysay horaan dooratay guriga ka hor waxay yidhaahdeen gurigaas inaanu dhisnayn baa laga deliishanayaa waxaa kaloo soo arooray ruuxu hadduu yidhaahdo tasbiixda la yimaado in geed jannada looga beero calaa kulli xaal culammada ahlu waxay yidhaahdeen ashyaadaasi daliil idinkuma jiro waayo mas'aladaynu ka hadlaynay waxay ku saabsan tahay jannadu ka janno ahaan marka hore ma jirtaa annagu waxaan leenahay waa jirtaa adilana waa u keennay laakiin arrinka ku saabsan in wax lagu siyaadiyo mamnuuc ma aha shaygu isagoo jira ayaa la kordhin karaa adiladana waxa ugu badan ay tilmaamaysaa waxay tahay in dhir in lagu beero ama gurya markaa laga dhex sameeyo inay tahay qaabil liziyaada ziyaado inay aqbalayso rabbi bni lii cindaka baytan filjanna meesha laga dhisayaa waa xaggee waa jannada gudaheeda idan jannadu waa ka horraysaa guriga marka aayaddu xujja idinka idinku tahaye deliil iyo xujo idinka idinma ah ama arrinka ku saabsan cabas bay noqonaysaa faa'iida kuma jirto hadda inay abuurnaato hore loo sii abuuray waayo hadda cid loogu nicmaynayo jannadii iyo cid naartii lagu cadaabayaa midna ma jirto waxaa lagaga jawaabayaa bilmanci waa la mancinayaa warkaasoo waxaa la odhanayaa faa'iida waa ku jirtaa waayo jannadii cid baa loogu nicmaynayaa arwaaxda nebiyada arwaaxda sidiiqiinta arwaaxda shuhadada arwaaxda mu'miniinta ahlulwacdiga ah ee jannada loo ballanqaaday intuba jannaday sii gelayaan arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at xadiiska saxiixa wa kadalik waxaa soo arooray nafta qofka muuminka ayna jannada inay ku sugnaanayso oo ay dhirta jannada daaqayso xadiis saxiixa ayaa ku soo arooray oo imaam axmed wakhayruhu ay soo wariyeen ibnu kasiirkuna uu saxiixinayo fii tafsiiri suurati aali cimraan uu ku saxiixinayo naartiina in wax lagu cadaabayaa laynoo sheegay waata nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay dadka qaarkood oo moofo ku suganoo lagu cadaabayo inuu arkay waatuu nebigu inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam camri bnu luxay oo naarta gudaheeda lagu cadaabayo inuu arkay yacni dad badan oo kalena waa sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam ta kale jannadiiyo naartiiba waxaa loogu soo bandhigayaa qabriga annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab marka jannada iyo naarta labaduba waa jiraan dadka qaarkood ilaahay wuxuu u abuuray janno qaarna wuxuu u abuuray naar kuwii janno loo abuuray camalkii ahlu jannoay samaynayaan kuwii naar loo abuurayna camalkii ahlu naarkay la imanayaan fa ammaa man actaa wattaqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilyusra wa ama man bakhila wastaghna wa kadaba bilxusna fasanuyasirhu lilcusra nabiguna wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala qolo walba waxaa loo sahlayaa oo loo fudaydinayaa wixii loo abuuray ciddii janno loo abuuray camalkii ahlu jannaa loo sahlayaa loo fudaydinaya ciddii naar loo abuurayna camalkii ahlunaarkaa loo sahlaya oo loo fudaydinaya walaqad dara'na lijahannama kaiira min aljinni waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha ilaahay wuxuu inoo sheegay in badanoo insiga ka mida iyo in badanoo jinniga ka mida in loo abuuray jahannamo daraaddeed in loo abuuray marka dadka qaarkood waxaa loo abuuray janno qaarna waxaa loo abuuray naar nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam ina allaha khalaqa aadama uma akhada alkhalqa min dahrih ilaahay aadan buu abuuray kadibna dhabarkiisa ayuu ka soo bixiyey tafiirtii aadam markaasuu dabeedna kala saaray haa ulaa'i fi ljannati walaa ubaali wa haaulaa'i fi nnaari walaa ubaali yacnii qolo walba meel baa loo qadaray kuwaasina jannaday ku sugnaadeen oo ay gelayaan umana aaba yeelayaan yacnii danna ka geli maayo kuwaasina naartay ku sugnaanayaan oo ay gelayaan walaa ubaali xadiiskaana culammada qaarkood waa quweeyeen waxaanu xadiisku sheegayaa qadarka ayuu sheegayaa dadku markay samaynayaan camallada camallada waxay ku samaynayaan doonistooday ku samaynayaan taasina diidi mayso inay mashii'ada ilaahayna ku samaynayaan laakiin jabri ma ahoo iyagoo aan markaa wax iraadaa ah iyo doonitaana aan la iman camalkii lama imanayaan marka dadki waxay leeyihin acmaal xaqiiqi ah waxay leeyihiin iraado iyo doonitaan qadarkiina waa jiraa marka mashii'adii ilaahay siduu ilaahay doono ayay la imanayaan yaguna doonayaan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah yagii waa doonayaan laakiin sida ay doonayaan ma khilaafayso sida ilaahay doonayo wamaa tashaa'uuna ila an yashaaa allah yani ma khilaafayso halabat mashii'athu almashii'aati kullaha waatuu abu jacfar ataxaawi odhanaayo mashii'ada ilaahay waxay ka qaalib noqotay doonitaannada dhammaantood bay ka qaalib noqotay siduu ilaahay u doonay u dhacaysaa maa shaa allahu kaan wamaa lam yashaa lam yakun maaha dadki inaynay mashii'a lahaynoo doonis lahayn doonis waa leeyihiin maaha inaynay ficil lahayn ficil iyo ikhtiyaar waa leeyihiin laakiin qadar ilaahay inuu ku dhacaayo mashii'ada ilaahay si waafaqsanna ay doonayaan wax markaa jabri ah oo lagu sameeyeyna aanu jirin yani saas yada weeye doonista ilaahay bay ku samaynayaan camalladay la imanayaan wamaa tashaa'uuna ila an yashaa allah awoodda ilaahay ayay ku fulinayaan oo kula imanayaan awooddooda keliya kuma samaynayaan camalkay la imanayaan khayrka uu la imanaayo iimaankiiyo camalka saalixa uu samaynayo wuxuu ku samaynayaa bitawfiiq min allah ilahay inuu waafajiyey dadka qaarkoodna wuxuu abuuray naar marka naar baa dadka qaar loo abuuray iyo jinkiiyo insigaba waxaa loo abuuray cibaadada ilaahay say isu waafaqaysaa walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waalins yo icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah iyo aayadda kale allah uu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun say isu waafaqaysa culammadu waxay yidhaahdeen iskama hor imanayso bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa lagu kala fasirayaa iraada sharciya iyo iraada qadariya oo laamku wuxuu u dhacayaa oo laga dhadhansanaya tacliil sababayn walaqad dara'naa lijahannama lijahannama tacliil baa laga dhadhansanaya sababayntaasi waxay sheegaysaa doonis jahannamo daraaddeed baan u abuurnay iyo wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun inay icaabudaan daraaddeed baan u abuuray jinkiiyo insigaba marka midna waxaa lagu fasirayaa iraada sharciya midna waxaa lagu fasirayaa iraada qadariya wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun waa iraada sharciya looga jeedaa inaan cibaado ka doono daraaddeed aan cibaado ku kallifo ayaan u abuuray waa siday saxaabada qaar ku fasireen ay ilaa liaamurahum wa anhaahum inaan amro daraaddeed iyo inaan wax ka reebo daraaddeed baan u abuuray waa iraadadii sharciga ahayd taasi waxay waafaqaysaa nusuusta kalee sheegaysa in loo abuuray ibtilaa alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ilaahay wuxuu abuuray geerida iyo nolosha wuxuu u abuuray inuu idin imtixaano daraaddeed waxaa la isku imtixaanayaa awaamir iyo nawaahi iyo cibaado in layska doono allah keliga caabuda waa ibtilaa marka nusuusta ibtilaaga sheegaysa iyo liyacbuduun saasay isu waafaqaysa ama aayadda aayat alacraaf iyo axaadiista la macno ah ee sheegaysa icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah waxaa loo jeedaa iraada qadariya ilaahay wuxuu abuuray dadka qaarkood isagoo qadar ahaan ula doonaya inay jahannamo galaan dadka qaarkoodna qadar ahaan ula doonaya inay janno galaan awjuhda lagu kulmiyo wejigaasaa ugu fiican bacdu ahlicilmi weji kale waa maraan oo waa inay yidhaahdaan wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam laakiin khusuus baa loo jeedaayo waxaa laga tilmaamayaa almu'minuuna minhuma ama minhum minhumba waa la odhan karaa waayo insigina wuxuu ka kooban yahay dad badan jinkina wuxuu ka kooban yahay dad badan marka almu'minuuna minhum almu'minuuna minhumana waa la odhan karaa iyadoo laga eegaayo mid walba kaannahu laga soo qaadaayo mid qura jinkiyo insiga kuwooda mu'miniinta ah waxaan u abuuray inay caabudaan daraaddeed qowl sidaa ku fasirayaana waa jiraa laakiin labada weji waxaa fiican alwajh alawal wejiga horaa fiican ilaahay wuxuu u yeelay indho aynay waxba ku arkayn waxyaalaha maxsuusaadka waa ku arkaanoo dhirta waa kaga baydhaan iyo dhagxanta ya laakiin indhihii qalbigay ka indhala' yihiin oo xaqii ma arkayaan xaqii bay ka dhegala' yihiin oo xaqii ma aqbalayaan xaqiibay ka faham la' yihiin oo qulubta waxba ku fahmi maayaan bimacnaa xaqa fahmay aqbalayaan kuma fahmayaan fahmay aqbalayaan xaqii ku fahmi maayaan saas aawadeed waa tay odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir haddaannu ahaan lahayn markaannu adduunyada joognay waanaan ahayne qaar wax maqla waannu dhegala'ayne ama qaar wax caqliyeeyo yacni caqli ay wax ku gartaan leh maa kunnaa fii asxaabi saciir asxaabu saciirka maanta kumaanu sugnaaneen naarta kumaanu jirnayn laakiin markaannu adduunyada joognay waxna maanu maqli jirin caqlina maanu lahayn samciga ay iska nafinayaan oo isu diidayaan waxaa looga jeedaa waa maqal xaqi ay maqlayaan oo ay aqbalayaan baynay maqli jirin waa samaaca qabuulin waintifaac amaa maqalka codka la maqlaayo way maqli jireen laakiin kaa wujuuduhu ka cadami maadaamaynay ku intifaacin waxay ka dhigantahay sidii waxaan jirin caqlina maanu lahayn bay yidhaahdeen oo xaqii inaanay weelaynayn oo fahmayn fahmay aqbalayaan ayay sheegayaan laakiin kii manaadu takliifkaha ee takaaliiftu ku xidhnayd xaasil buu ahaa oo majaaniin may ahayn may waallayn marfuuculqalam may ahayn ee takaaliiftu waa saarnayd waxaase ka maqnaa caqligii ay culamada qaar ka cabiraan caqlu tawfiiq caqliga mid waa caqlu khariiza waa kan khariisada qofka ku beeran ee ku abuuran ee la odhanaya waa caaqil yaa midna waxa weeye waa kan hanuunka iyo khayrka lagu aqbalayo iyo xaqa ee lagu weelaynayo culamada qaar waxay ka cabiraan caqlu tawfiiq qaar baa mid saddexaad ku dara oo waxay yidhaahdeen caqlu tajaarib inuu marka waxa weeye tajribo badan leeyahay na waxa uu ka kororsanaya caqli waayahay waxaa laynoo sheegay qalbiyo ay wax ku fahmaan inay lahayn lahum quluubun laa yafqahuuna biha sida ilaahay ba uu yidhi waxaa u sugnaaday qalbiyo aynay waxba ku fahmayn maxallulfahmi meesha wax laga fahmaa meesha wax lagu weeleeyaa waa qalbiga weeye nusuustuna saasay sheegayse lahum quluubun laa yafqahuuna biha mawaadic badan bay qur'aanka kaga soo aroortay iyadoo macnaha laynoo sheegayo waxaa jirta mas'ale la ku saabsan caqligu ma wuxuu ku sugan yahay maskaxda mise wuxuu ku sugan yahay qalbiga waxaa mashhuuro caana inay dad badan yidhaahdaan caqligu wuxuu ku sugan yahay maskaxda laakiin sida saxiixa ee ahlusunnati waljamaca ay qabaan nusuustuna ay ku tusinaysaa waa in caqligu ku sugan yahay qalbiga allah wuxuu yidhi afalam yasiruu fi alardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha quluubun yacqiluuna biha miyayna arlada socon oo fatakuuna lahum ay u sugnaato dabadeed markay socdaan quluubun yacqiluuna biha qalbiyo ay wax ku caqliyeeyaan oo ku weeleeyaan ilaahay khalqiga abuuray isagaa u aqoon badan meesha uu ku sugan yahay caqligu gaalo warkeed in la dhegaysto la yidhaahdo caqligu maskaxdu ku sugan yahay wadnahana bes shaqadiisu waxay tahay dhiigga inuu qaybiyo sax ma aha adiladu waxay sheegaysaa maamulka inuu qalbigu leeyihi alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb jirka waxaa ku sugan cad yar mudqa waa in yar oo cad ah qadru maa yumdaq waa in mar la calaaliyoo kale yaa wasladaa yar ama cadkaa yari hadduu hagaago jidhku dhammaantii waa hagaagayaa hadduu kharribmana jidhku dhammaantii waa kharribmayaa nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam meesha maamul kale ee hadday hagaagto uu jidhku wada hagaagayaa hadday kharribantana uu wada kharribmayaa waa maskaxda ma odhan alaa wahiya dimaaq miyaa ku aragteen ma riwaayadsaa sheegaysa may haysaan alaa wahiya alqalb nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam inay qalbiga tahay qalbiguna inuu yahay maxalu lfahmi lahum quluubun laa yafqahuuna biha inuu yahay maxalu lcaqli fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha nusuuso badan ayaa jira oo mawduuca sheegaya waxaa jirta fatwo dheer oo uu leeyahay maxamud alamiin ashinqiiti oo lagu yidhi nooga warran meesha caqligu u dhaco iyaday weliba jirto culammada qaarkood inay yidhaahdeen caqligu wuxuu ku sugan yahay dimaaqa si aad ogsoon tahay nusuusaha qaarkoodna ay sheegayso qalbiga inuu ku sugan yahay maxaa arrinkaa la odhanayaa see loo tawjiihinaya sheekhu dabeed wuxuu qoray fatwo dheer oo ku saabsan maqarulcaqli inuu qalbiga yahay adillo badanna waa ku soo xashriyey markaasuu daliil walba markuu sheego wuxuu odhanayaa qulubtaa la yidhie fii admiqatihinna lama odhan yaa qulubun yacqiluuna biha admiqatun yacqiluuna biha lama odhan dimaaqiyo maskaxo ay wax ku weeleeyaan waa fatwo cajiib ah oo dheer hadal shabbaha waxaa leh ibnu taymiya laakiin siday u mufasal tahay muqnicana u tahay ta uu maxamed alamiin ashinqiidi u qoray ta ibnu taymiya saasoo kale mufasal umaha waxaa dhacday bacdu ala'imma inay ka yeesheen masalada riwaayaat ama qowl kale ay ka yeesheen laakiin sida saxiixa ee jamaahiiru ahlisunnati waljamaacana ay mareen waa sidaas dawaahiru nusuusna siday sheegaysa waa saas waxaa taa soo naqlinaya ou odhanaya dadka qaar baa waxay leeyihiin in caqligu ku sugan yahay maskaxda waxaa u daliil ah fasaadka maskaxda ku yimaada ayaa saamaynaya oo qofka caqliga waxba tari maayo haddii maskaxdu fasahaado marba hadday caynkaa tahay waxay caddaynaysa caqligu inuu ku sugan yahay maskaxdee aanu qalbiga ku sugnayn wuu ka jawaabayaa wuxuu shay shay kale inuu saamayn ku yeeshaa ma keensanayso ilaaba ilaa inuu isaga ka sugan yahay waxaa dhacda dadka qaarkood waxaa ku yimaada farij waxaa ku yimaada shalal geesi markaa waxa ay shaqayn weydo ay hawl gabto ama ay qallasho waxaana sababay khalal ku yimi maskaxda qayb ka mida marka maxalkii uu ku sugnaa maxalaan ahayn ayaa shaygii saamayn ku yeeshay saasoo kaley markaa dhici kartaa yada oo dee khalalku qalbiga aanu ku sugnayn oo maskaxda ku sugan yahay haddana qalbigii inuu saamayn ku yeesho marka wuxuu odhanayaa caqligu wuxuu ku sugan yahay qalbiga laakiin saamaynta uu yeelanaya waxay ku shardisan tahay bisalaamati dimaaq markaasuu odhanayaa sida ay sheegayaan waxay u dhigmi kartaa qiyaas ayay u dhigmi kartaa dabeedna markaasuu qiyaas mantiqiya dhigayaa markaasuu odhanayaa dabeedna waa jaban yahay qiyaasku masalada calaa kulli xaal aad buu naqaashaya wuxuu sheegayaa bacd alculamaa inay qowl wasat ah la yimaadeen ay yidhaahdeen sida falaasifadu ay sheegayaan caqligu inuu ku sugan yahay maskaxda iyo sida nusuustu sheegayso inuu caqligu ku sugan yahay qalbiga walaalayaalow isma diiddana yaa labaduba waa sax basay labaduba u sax yihiin waa laba hadaloo iska hor jeediyey waxay labaduba u sax yihiin bay yidhaahdeen meesha dhabtee uu ku sugan yahay waa qalbiga ha yeeshee nuurkiisa uu caqligu leeyahay ayaa shuca ahaan wuxuu ugu baxayaa maskaxda hadda ma aragtaa maskaxdu deedna gaadhayaa saamaynta uu maskaxda ku leeyahay isku xidhan yihiin ayaa ka'annahu inuu maskaxdana ku sugan yahay bacdi baa saa u dhigay isagu ma sheegine qaar kalaa sheegay ee waatay yidhaahdeen ruuxa aadka u qoorta dheer qoordheeraan aad u badan sida badan waxaa ku badan bay yidhahdeen nacasnimada hadda mid iska caadiya maaha waa mid uun de ziyaada ah waxay yidhahdeen maskaxdii iyo qalbigii baa kala fogaanaya bay yidhahdeen marka awaamirtii saani islama shaqaynaysa waa arrin akhlabi oo ay iyagu ra'yigooda ku yidhaahdeen wax ku dhisani ma jiro yaa bad kalan galan waaya saas aawoodee cibaarada uu shaarixu odhanaayo kaannahu inuu sallimayo caqligu inuu qalbiga aanu ku sugnayn uu sallimayo dee fiihi maa fiihi laa takhtara bihi ha ku gadsoomin anbaraarujiye fatwada alcallaama maxamed alamiin ashinqiidi waxay ku jirtaa rixladiisa ilaa ifriiqiya kitaabka la yidhaahdo alrixlatu ilaa ifriqiya kaasay ku dhex sugan tahay wuxuu sheekhu uhi raximahullah waliimaanu qawlun wa camalun iimaanku waa odhaah wa camalun iyo camal ama ficil wax la samaynayo maca ictiqaadihi biljanaan iyadoo lala qabo in lagu caqiidaynayo qalbiga janaanku waa qalbiga qawlun billisaani orod afka lagu odhanayo oo lagu dhawaaqayo wa camalun biljawaarixi waalarkaan iyo camalfal xubnaha lagu camalfalayo aljawaarix bimacna alkawaasib jaarixa waxa la yahaha kaasiba xubnahan qofku wax ku kasbanayo maxaa jawaarix loo yidhi summiyat aljawaarixu biljawaarix liannahu kawaasib alinsaan qofku waa wuxuu wax ku kasbanayay gacmaha wax ku adeegtaa lugaha iyo gacmaha iyo waxbuu ku qabsanaya arkaanna waxaa loo jeedaa bay la macno tahay waa sida addimada iyo gacmaha iyo waxyaalaha la midka nusakha qaarkood ayaa waxay ku siyaadinayaan maca ictiqaadihi biljanaan qowlun billisaani wa camalun biljawaarixi waalarkaan waa nushaa siyaadinaysa sida badan zawaa'idda waxay sheegaysaa nusha tujiim wa humaa siyaani qowlka iyo camalku waa siman yihiin waa tasniyatu siyun siyun waxay la macnatahay tahay milun milun bay la macno tahay marka siyaani labadoodu waa siman yihiin iimaanka qowliga ah iyo iimaanka camaliga ahi waa siman yihiin wa nidaamaani waa laba markaa nidaam waa laba hab wa qariinaani iyo laba isku lamaan weeye waxaan labadu ma kala hadhayaan qowlka iyo camalka laa nufariqu baynahumaa labadaa dhexdooda kala geyn mayno oo odhaah keliyabaa iimaankii ah odhan mayno camal keliyaa iimaankii ana odhan mayno ma kala reebayno ma kala geynayno laa iimaana ila bicamal iimaan ma jiro ilaa bicamal inuu camal ku dheehan yahay mooyaane ama iimaan asixi maayo inuu camal ku dheehan yahay mooyaane laa iimaana mawjuudun iimaan jiraa ma jiro xaal axwaasha ka mida ila bicamal xaaluu yahay mooyaane maqruunan bicamal mid camal ku lammaan xaaluu yahay mooye xaal kale iimaan jiraa ma jiro ama iimaan asaxayaa ma jiro xaaluu camal ku dheehan yahay mooyaane walaa camala ila biiimaan camal asaxayaana ma jiro ila biiimaan xaaluu iimaan ku dheehan yahay mooye xaal kale camal ma asaxayo sawaab iyo ajarna lagu heli maayo waalmu'minuuna filiimaani yatafaadaluun waalmu'minuuna mu'miniintu filiimaani yatafaadaluun yatafaadaluuna ziyaaday ku kala leeyihiin filiimaani iimaanka gudihiis dheeraad bay ku kala leeyihiin oo waa kala iimaan weyn yihiin oo iimaankoodu waa kala xoog badan yahay iimaankoodu waa kala xoog badan yahay waa kala kamaal badan yahay wa bisaalix alacmaali hum mutazaayiduun camallada kuwooda wanaagsanna ziyaado iyo dheeraad bay ku kala leeyihiin walaa yakhrujuuna bidunuubi min aliimaan kama baxayaan iimaanka kama baxayaanoo bidunuubi ay bisababi dunuub dembiyada sababtooda kagama baxayaan yacnii dembiye gaalnimo ka sokeeya oo duuna alkufri ah duuna alkufri alakbar dembiye ah iimaankii kagama baxayaan bilkuliya walaa yukafaruuna birukuubi kabiiratin walaa cisyaan laguma gaalaysiinaayo birukuubi kabiiratin dembi weyn inay la yimaadeen aawadeed laguma gaalaysiinayo diinta lagagama saarayo walaa cisyaan dembi inay la yimaadeen iyo cisyaan ay ilaahay caasiyeen taana lagu gaalaysiin maayo ama ilaah iyo rasuulkiisa ay caasiyeen laguma gaalaysiinayo marka kabiire iyo cisyaan marka la yidhaahdo waxaa u dhaxaynaya cumuum iyo khusuus oo kabiire kasta cisyaan waa tahay laakiin cisyaan kastaa kabiire maaha cisyaankii wuxuu u qaybsamaa mid kabiire ah iyo mid sakiiro ah ayuu mid walba u qaybsamaa waxaana loo jeedaa kabiire iyo cisyaan ka sokeeya kufrul akbar kii ka sokeeya laakiin kufrul akbar hadday la yimaadaan way ku gaaloobayaan bishuruutihi shardiyadii hadday wada dhammaystirmaan waa ku gaaloobayaan walaa nuujibu limuxsinihim aljinaan uma waajibinayno limuxsinihim kooda samafala aljinaana jannooyinka u waajibin mayno bacda man awjaba lahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam cidda nebigu u waajibiyey dabadood uma waajibinayno janno oo ma odhanayno jannay gelayaan cid aan e, nas uga markhaati kacay janno aanu jirin walaa nashhadu calaa musii'ihim binnaar ugama markhaati kacayno kooda xumaatada falayna oo dunuubta iyo xumaatada la yimina naar ugama markhaati kacayno sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah mas'ala weyn sidaas waxay ku saabsantahay tacriifu liimaan cinda ahli sunnati waljamaca iimaanka tacriifkiisa iyo qeexista iimaanka la qeexaayo ahlusunna waljamaca siday u qabaan taasay ku saabsantahy ahlusunna waljamaca waxay qabaan iimaanku inuu yahay qawl iyo camal qawl iyo camal maxay uga jeedaan qawl iyo camal waxay uga jeedaan odhahda iimaanka lagu dhawaaqayo ama khayr kaleba lagu dhawaaqayo oo lagu hadlayo oo afka laga odhanayo waa qawlun billisaan waxa afka laga yidhi qalbigana inay ka soo baxdayna waa qawlulqalbi marka qawlkii wuxuu u qaybsamaya laba odhaahda afka iyo odhaahda qalbiga waa laba odhaahood labadii labaa ka imanaysa mid walba labaa ka imanaysa qawlkii waxaa ka imanaya qawlulisaan iyo qalbi in afka laga yidhaahdo iyo in qalbigana laga yidhaahdo camalkiina waxaa ka imanaya laba camalulqalbi iyo camalujawaarix in qalbiga laga camal falo iyo in jawaarixda iyo xubnaha laga camal falo hadda haddamaarata labadii waxay noqotay mid walba marka laba ka timi afar bay noqdeen afartaasaa waxaa la yidhaahdaa iimaan baa la yidhahdaa cinda ahli sunnati waljamaca shahaadadii waa in lagu dhawaaqaa ba ilaa hadduu qofku kari karo isagaan ku dhawaaqin islaamnima uma sugnaanayso awoodina karayay inuu ku dhawaaqo kuna dhawaaqi waaye waa inuu yidhaahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah sidaa uu afka uga yidhina waa inuu qalbigana ka yidhaahdaa oo qalbigiisa ka soo baxday waa qowlu lqalbi iyo qowlu llisaan camalkiina wuxuu u qaybsamayaa laba wa camalu lqalbi iyo camalu jawaarix in qalbiga laga camal falo ikhlaaska qalbiga lagala imanayo oo ilaahay dartii loo odhanayo maxabbada iyo jacaylka qalbiga ka imanaysa ou ilaahay jeclaanaayo uu rasuulkiisa jeclaanayo calayhi salaatu wasalaam jacaylka ilaahay u gaarka oo u gaar yeelayo yaa inqiyaadka qalbiga iyo hoggaansiga qalbiga iyo qabuulka uu imanayo kullu dalika waa acmaal quluub waa camallo qalbiyada ka dhacaya camalkaa qalbiyada ka dhacaya hadday tahay yaqiintii hadday tahay tawakulkii hadday tahay waxa weeye maxabada iyo jacaylka hadday tahay ikhlaaska wa haluma jara waa camalu qalbi niyada uu markaa khayrkii doonaayo inuu islaamo inuu ashahaato inuu khayr la yimaado waa camalu qalbi camalka jawaarixda laga samaynayo hadday tahay zakada uu bixinayo waa camal xubnaha ka dhacaya hadduu tahay salaadda uu tukanayo wax badan baa camalu jawaarixa iyadoo salaaddu nooc walba soo gelayaan waa camal qalbi waa leedahay niyadii baa ka mida ah iyo ikhlaaskii waxay leedahay oraah bay leedahay marka afka iyo qalbigaba laga odhanayo takbiirta iyo qur-aanka la akhrinayo iyo ataxiyaadka iyo takbiiraadka iyo waxa weeye tasbiixyada iyo adkaarta la odhanayo afka waa laga odhanaya qalbigana waa ka soo baxaysa camalu jawaarix baa ku jira mar waa la istaagayaa mar waa la foorarsanaya waa la rukuucaya mar haddana waa la istaagaya waa ictidaalkii waa la sujuudaya waa la fadhiisanaya waa acmaal toddoba xubnood baa laga sujuudaya waa camalu jawaarix marka shay kasta oo wanaagsan oo camal ahaan loo qabanayo jawaarixda looga qabanayo hadday tahay jihaad fii sabiili illaah hadday tahay soonka uu ruuxu soomayo xubnihiisu waa inay soomaan ya cuntadii cabbitaankii iyo mufatiraadkii waa inuu iska daayaa liajli illaah ya soonkii niyada aan la yimaadaa xilligeedii hadda ma aragtaa marka camalu qalbi iyo camalu jawaarixba waa leedahay marka intaasoo la ysu geeyaa waxaa la yidhaahdaa camalu qalbi iyo camalu jawaarix qowl lisaan iyo qowl qalbi afartaasaa waxaa la ysku yidhaahdaa iimaan cinda ahli sunnati waljamaca saas waa sida mashhuurka ah tacbiir kaleoo la macna ah laakiin lafdigu ka duwan yahayna culammadu waa ka cabbiraan qaarkood oo waxay yidhahaan iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad saddex bay ka dhigeen iyagu oo waxay yidhahan iimaan cinda ahli sunnati waljamaaca waa odhaah la yidhaahdo iyo camal la sameeyo iyo ictiqaad la caqiideeyo maxay ictiqaadka ugu soo dareen waxay ugu soo dareen culammada qaar baa waxay is yidhaahdeen camalkii armaa laga fahmi waayaa camalu jawaarixi inuu ku jiro caqiidadii qalbigu inay ku sugan tahay markaasay gaar u xuseen waictiqaadun bilqalbi qalbigana in laga caqiideeyo saddexdaasaa waxaa la yidhahdaa iimaan halka ictiqaadka qaar waxay ka cabireen niyo waana tacbiirka imaamu shaafici wa hayruhu cabbireen aliimaanu qawlun wa camalun wa niya iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyo laa yujzi'u waaxidu min alhalaaati ila bilaakhar waa in markaa saddexdaba in lala wada yimaado weeye oo midnaba aan laga tegin bacdi kaleo culammadii ahlu sunne ka midii waxay ku dareen waatibaacu sunna markaasaya iimaanku waa qawlun wa camalun wa niyatun waatibaacu sunna iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyo la niyeeyo iyo sunnada in la raaco a'immadii selafka qaarkood baa ku daray taas oo waxay is yidhaahdeen armaa sunnada raacitaanka la raacayo laga fahmi waayaa inay iimaanka ku jirto markaasay gaar u xuseen waxaan filayaa ibnu shaahiin iyo culamo kaleba inay saa cabiri jireen oo culammadii salafka ka mida almuhim mawduuca iimaanku waa mawduuc laysku khilaafay oo firaq firaqu ku kala tageen mas'aladani waa muhimmatun jiddan aad bay muhim u tahay waayo bar iyo bogox baa loogu kala kacay aad baa laysugu khilaafay murji'adu baabkan bay ku baydheen khawaarijtu baabkan bay ku baydheen muctasiladu baabkan bay ku baydheen qolo walibana firaq bay usii qaybsantay ilaahay caddadkooda og yahay abulxasan alashcari kitaabkiisa maqaalaat alislaamiyiin waxa uu taxay firaqulmurjia inay u qaybsamaan laba-iyo toban firqo inay u qaybsamaan laba-iyo toban firqo inay u qaybsamaan markaasuu labaiyo tobankiiba magacaabo mid mid u tiriyey mid walba isagoo sheegaya waxay qabaan firaqa murjicadu dhammaan waxay ku baydheen iimaanka culammada qaarkood xoogaa way isku soo khulaaseeyeen waayo tacdaadka la tirinaayo laba-iyo toban firqo way badan tahay ibnu taymiya waa ka naqliyaa abulxasan alashcari labaiyo tobanka firqo fii kitaab aliimaan markaasuu labiyo tobankaba naqligii sidiisa intuu u qaatay uga naqliyey wuxuuse ibnu taymiya yidhi laba-iyo tobanka firqee uu sheegaayo oo ugu hormariyey jahm ibnu safwaan oo yidhi iimaanku waa macrifo keli ah oo uu ku xigsiiyey abilxusayn alsaalixi oo isagu qaba iimaanku waa tasdiiqun bilqalbi faqad ya wuxuu abulxasan alashcari isagu doortay ama asxaabtiisii badankoodu waxay doorteen sida abulxuseyn asaalixi oo ah iimaanku inuu yahay tasdiiqun bilqalbi faqad halkaa aan baraarujiye wakhtiyada qaarkood sahwi baa igu dhacay waa kutubo horeo caqiido aan duubay daakirada ayaa qalad aan ka naqliyey yacnii waxa weeye waxaan moodayey inuu abulxasan ashcari isla mawdica muqaalaatlislaamiyiin uu firaqa ku tirinaayo inuu odhanaayo sida abulxuseyn asaalixi baan baabka asmaadiiyo axkaamta doortay markaan se raajacay mar dambe anoo marar sidaa u naqliyey hadalkaa kama helin ee markii dambe waxay noqotay inuu ibnu taymiya markaysaga ka sheegaayo inuu saa doortay amaba uu ka soo naqlinayo laakiin isla maqaalaadka kuma taallo sida abulxusein asaalix baan doortay culammada qaarkood calaa kulli xaal waxay khulaaseeyeen laba iyo tobanka firqo waxay isugu celiyeen saddex oo waxay yidhaheen firaqulmurji'a waxay isugu noqonayaan saddex qaybood bay isugu noqonayaan qolo iimaankii ku koobtay odhaahda keli ah qawlun billisaani faqat wa alkarraamiya wa khulaat almurji'a iyo qolo iimaankii ku koobtay qalbi keli ah oo hoosta uga qaybsamaya qaar macrifatu alqalbi ku gaar yeelay sida jahmi ibnu safwaan tasdiiqu alqalbi qaar ku gaar yeelay sida markaa agsarka ashaaciradu ay mareen qaar tasdiiqa qalbiga waxyaalo kale ku yaro laday oo camallada qalbiga ka mida oo waxay iyaguna noqonayaan qalbiga keliyay ku gaar yeelin iimaanko odhaahda afka lagaga dhawaaqayo iyo jawaarixdiiyo xubnaha in laga sameeya midnaba xaqiiqada iimaanka kama mid ahee ziyaaday ka tahay kuwaasna waa qolo qolada saddexaad ee murji'adu waxay noqonaysaa qolo tidhi iimaanku waa tasdiiqun bilqalbi wa iqraarun billisaan in afka laga qiro qalbigana laga rumeeyo ayaa iimaan ah acmaasha saalixiina iimaanka kama mid aha sidaana waxaa ku tegey murji'at lfuqahaa qoladu ku magacaabo ibnu taymiya ku magacaabo waana sida abujacfar altaxaawi kitaabkiisa caqiidada uu maraayo inuu iimaanku yahay iqraarun billisaan wa tasdiiqun bilqalbi murji'at alfuqahaa siday maraan waa sidaas waana akhafu anwaaci alirjaa noocyada irjaaga nooca ugu sahlan weeye noocyada kaloo dhani ka wada daran waaya qolyaha khawaarijtu iyo muctasiladu waxay leeyihiin iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad intaba waa yahay waxayse muctasiladu leeyihiin sunnayaashu iimaanka kama mid aha ee dheeraad bay ka yihiin sunnaha ayaan la gudagelin inta kale laakiin iimaankii waa tahay khawaarijtuna waxay leeyihiin saas i laeg waa qowl iyo camal iyo ictiqaad ayaa iimaan ah ahlu sunna waljamaaca yo iyagu waxay ku kala duwan yihiin kow ziyaadada nuqsaanta ma ogola qolyaha iimaanka ku lumay hadday murji'o yihiin hadday khawaarij yihiin hadday muctasile yihiin dhammaantood ma ogola iimaanku waa kordhaa waa ziyaadaa iyo waa nuqsaamaa ma ogola abadan ahlusunna waljamacana waxay leeyihin iimaanku waana ziyaada waana nuqsaamaa waatay culammada qaarkood ka cabireen cibaare sajci ah oo ay qaar u nisbeeyeen ibnuqayim ha yeeshee kutubtiisa kamaanu helin xamaad alansaari baa ka soo naqliyaa la yidhi hadalkaas sajcigii waxau yahay iimaanku inuu ka kooban yahay shan qawlun billisaan waictiqaadun biljanaan wa camalun bilarkaan yaziidu biaacati araxmaan wa yanqusu biaacati ashaytaan waa shan nuun qawlun billisaan nuun bay ku dhammaatay waictiqaadun biljanaan nuun bay ku dhammaatay janaanku waa qalbiga waictiqaadun biljanaan nuun bay ku dhammaatay wa camalun bilarkaan arkaanta waxaa looga jeedaa jawaarixda ha u qaadana in loo jeedo arkaanulislaamka inuu sameeyaa muraadku yahay waxaa looga jeedaa jawaarixda yaziidu biaacati araxmaan wa yanqusu biaacati shaytaan aacada ilaahay waa ku ziyaadaa iimaanku aacada shaytaankana waa ku nuqsaamaa marka ahlusunna waljamaca ziyaadada iyo nuqsaanta iimaanka waa qabaan nusuusta kitaabkaiyo sunnadaana sheegaysa ahlusunna waljamacana waa ku ijmaaceen ijmaacyaa lagu soo naqliyey nusuusta kitaabkaiyo sunnaduna waa tilmaamays adilada dib baynu ka sheegaynaa in sha allahu tacaala qolyaha daba murji'adu waxay leeyihiin iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo hadduu qaarkii tagana waa wada tegayaa haddaba si aanu u wada tegin cid kastoo iimaan leh iimaankiisu waa kaamil waa dhammaystiran yihi bure wey ilaa haddii qaybi tagto uu wada tegayaaye si aanu u wada tegin waa in laha waa wada joogaa saas aawadeed kuwa murji'adae odhanaya iimaanku waa odhaah keli ah alkaraamiya waxay leeyihiin alkiraamiyana waa la yidhaahdaaye ruuxu hadduu ashahaato shahaadataynka waa mu'min kaamiluliimaan waa boqolboqol iimaankiisa buure hadduu sinaysto hadduu khamri cabbo hadduu waxyaalo kale la yimaado dunuub buu si kale ula yimi oo cisyaan ah laakiin iimaankii waxa uma dhinmin ya si kale cuquubaha u mutaysto bacd iyagu dee ka sii daray waa jiraan oo iyagu odhanaya laa yaduru maca aliimaani denbun kama laa yanfacu maca alkufri taaca qaar khulaatulmurji oo saa laga sheegay waa jiraan oo odhanaya iimaanka la jirkiisa dembi waxba yeeli maayo sida gaalnimada la jirkeeda aan daaca u anfacaynin ayaa iimaanka la jirkiisana macsiya aynay u dhibayn waxna u yeelayn waxay isticmaaleen waxa layahay qiyaasulcaksi laakiin qiyaaskaasi waa qiyaas mukhaalif linusuus ah qiyaaskuna hadduu naska khilaafsan yahay iyo ijmaacaba waa qiyaas faasidulictibaara waa qiyaas faasid ah oo faasidulctibaara wey waayahay qolyaha haddaba markaa khawaarijta iyo muctasiladu waxay leeyihiin iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo qowl iyo camal iyo ictiqaad ha ahaado laakiin ma ziyaado mana nuqsaamo mana ziyaado mana nuqsaamay yidhaahdeen idaa dahaba bacduhu dahaba kulluh haddii qayb ka midii tagto wuu wada tegayaa saas aawadeed cidda dembiyada waaweyn la timi iimaanku waa ka wada tegay leeyihiin oo iimaan uma joogo waxayse isku khilaafeen iimaan ka dhaqaajiyo iimaan xabbadi kagama sugnay leeyihiini eber weeye gaalnimadii ma galay mise weli gaalnimadii ma gaadhin halkaasay haddaba isku khilaafeen laba wadiiqay kala qaadeen qole waxay yidhaahdeen war haa gaalnimadii waa galo waa gaaloobay mar hadduu dembi kabiire alla yimi waa sida jamaahiirta khawaariji ay martay waxaa mashhuuroo caana ah, khawaarijta in la yidhaahdo kabaa'irta dadka waa ku gaalaysiiyaan laakiin kulligood ma ahee tafaasiil baa jirta aksarka khawaarijta ayaa kabiirada dembiga weyne lala yimaado ku gaalaysiinaya ee bacdi khawaarijta ka midii kabaa'irtay kala qaadayaan markaasay qaybna ku gaalaysiinayaan qaybna ayna ku gaalaysiinayn ama qaybta lagu noqnoqdo ee israarka lagu sameeyoy ku gaalaysiinayaan ee haddaan lagu noqnoqon ee mar ama laba lala yimaado kuma gaalaysiinayaan sida najadaadka oo kale firqatu najadaad waxay leeyihiin alisraaru cala alkabiirati kufrun nagaadiga lagu nagaado lagu israaro ama lagu noqnoqdo ama la caadaysto ama lagu daa'imo laga caado yeesho lagu noqnoqdo dembiga kabiirada waa gaalnimay yidhahdeen laakiin haddaan lagu noqnoqon ee mar oo kale lala yimaado ama laba lala yimaado laguma gaaloobayo bacdulkhawaarij waxay kala qaadayaan dembiga kabiiradii hadduu xad leeyahay iyo haddaanu xad lahayn markaasay leeyihin hadduu xad leeyahay xadkuun baa laga jarayaa haddaanu xad lahaynna waa lagu gaalaysiinaya qaar baa qaba bacdi khawaarijta ka mid a ah sida ibaadiyadoo kalena waxay leeyihiin dunuubta kabaa'irtii waa kufru nicma laa kufru shirkin waxaad moodaa si u dhow sida muctasilada inay u iilanayaan oo marayaan sida kutubulfiraq ay qorayaan oo iminka xukma bihayri maa anzala allah haddaan xalaal la xaaraantinimayn ama xaaraan la xalaalayn oo la xalaashano istixlaal lala iman qolada ibaadiyada la yidhaahdo oo khawaarijta ka midii waxay leeyihin milladda bilkulliya lagaga bixi maayo waa kufru nicma laa kufru shirkin kutubtoodu siday qoraysaa waa saas weeye culamaaulfiraqna siday ka sheegeen waa saas marka tafaasiil baa jirta laakiin inay khawaarijtu dunuubta kabaa'irta ah ku wada gaalaysiinayaan dhammaantood baa caanbaxday laakiin sidaasi taxqiiqi maaha haddaba muctaziliya khawaariji way iskhilaafeenoo khawaarijtu waxay yidhaahdeen iimaankii markuu ka baxay gaalnimaduu galo kaafir buu noqday hadduu dembiga kabiirada an la yimaado isagoo u badrheeray wuxuu noqday kaafir bilaah waa gaaloobay yidhaahdeen qolada muctasiladuna waxay yidhahdeen may war maye kharaja min aliimaani walam yadkhul fi lkufri iimaankii waa ka baxay laakiin weli gaalnimadii ma gelin ya ruuxa burca ka tago oo hargayse ku socdo weli hargayse aan gaadhini oo jidka dhexe maraya miyaa la odhanaya burcuu joogaa maya miyaa la odhanayaa hargeysuu joogaa maya so hog dhexe markaa ma joogo ma marayo waxay leeyihiin saasoo kale uu ka dhigan yahoo iimaankii ka dhaqaaji welina gaalnimadii ma gaadhin muctasilaa odhanays magaciisa haddaa maxaa la yidhahdaa faasiq baa la yidhahda bay yidhahdeen waa faasiq iimaanna xabada kagama sugnaa halkaa waa isku khilaafeen waxay kaloo isku khilaafeen macsuumu dam ma yahay gaalnimo ma loo dili karaa qoladii muctasiladu waxay leeyihin waar waa macsuumu dam dhiiggiisu waa dhowray axkaamtii muslimiintuna waa ku dareeraysa khilaafkooda ku saabsan kaa faasiqa ahee dembiga kabiirada a la yimi muctasiliya khawaariji waxay isugu haysaa ee isku khilaafsan tahay axkaamta aakhire wixii ku saabsan khilaafkoodu waa lafdi qolna waxay dhahan faasiq baa lagu magacaabayaa kaafir lagu magacaabi maayo qolna waxa dhahan kaafir baa lagu magacaabaya inuu gaal yahay qolna gaalnimada uma oggolaa laakiin waxay isla oggol yihiin naartuu gelayaa waana ku waaraya abad aabaad marna laga saari maayo laa bishafaaca walaa bighayriha marka axkaamta aakhiro ay ka qabaan kaa faasiqa ah eraygay ku kala duwan yihiin lagu magacaabayo laakiin xukunka waxay ka dhigayaan isku mid bay ka dhigayaan xagga laakiin axkaamta adduunyo khilaafkoodu waa macnawi waayo qolana axkaamtii muslimiintaay ku dareerinaysaa qolana axkaamtii muslimiinta uma oggola ya markaa saas aawadeed xagga adduunyada khilaafkooda masalada ku saabsan muctasile iyo khawaarij wuxuu noqonayaa khilaaf xaqiiqiyo macnawiya buu noqonayaa laakiin axkaamta aakhira xaggeeda khilaafkay masaladaas ku khilaafsan yihiin waa khilaaf lafdi wey haddaynu khulaasayno hadalkooda iimaankii waxaa loo qaybsamay qolo tidhaahda shay keliya weeye iyo maya waa laba shay iyo maya waa saddex shay qolada murji'ada qolo waxay yidhaahdeen iimaanki waa shay waaxida waana qowlun bilisaani faqat waa qolo qolo labaad waxay yidhahdeen iimaanku waa shay keliya wa tasdiiqun bilqalbi faqat ama waa macrifatu lqalbi faqat waa garashada qalbiga keli ah ama waa rumaynta qalbiga keli ah qolyahaasi waxay leeyiin waa shay waaxida iimaanku waa shayun waaxid qolo kale waxay iimaanku waa hunaa'i laba shay oo laisu geeyaa iimaan la yidhahdaa waa iqraarun billisaan wa tasdiiqun bilqalbi adomarata iyo qolo tidhi iimaanku waa saddex shay waa qowlun billisaan wa ictiqaadun biljanaan wa camalun biljawaarixi waalarkaan oo khawaarij iyo muctazilo iyo ahlusunna marka hore tacriifka ay isku waafaqayaan laakiin marka dambe ay iskhilaafayaanoo kala tegayaan masaa'il badanna ay ku kala tegayaan adilada mawduuca ku saabsan iyo qolyaha eh, baabka ku lumay inaynu markaa si kooban wax uga sheegno dersiga inoo soo socda insha allahu tacaala baynu ku tilmaami doonnaa kaga hadli doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk